bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى نبيina mxamed وعlى آlih وsaxbi وsلم wuxuu yihi mualifku aqsaam اlmafhuum mafhuumka aqsaamtiisii ayuu halkan mualif ku tilmaamayaa horey waxaan oga soo hadalnay in loo qeybiyey waxa weeye kalaamkii xagga macnaha uu tusinaya markii la ega lafdiga macnaha uu tusinaya loo qeybiyey manduuq iyo mafhuum mid kasta tacriifkiisana hore uu noo soo dhaafay waxaan kaloo ka soo hadalnay mid kasta tusaalihiisii aqsaamtii manduuqa ayaa hore noo soo dhaaftay halkana mualifka wuxuu ku tilmaamaya aqsaamtii mafhuumka wuxuu idhi dakarnaa waxaan horey usoo xusnay ana almacna almafhuum macnaha mafhuumka inuu yahay huwa asagu inuu yahay almacna almustafaad macnaha laga faa'iidaystay min allafdi lafdigii laga faa'idaystay erayga ama weedhi mima laa yadullu calayhi lafd isla markaana lafdigu usan ku tusinaynin biwadcihi lugawiy dejintiisii agga luada macnaha loogu dejiyey uusan naga tusinaynin xagga caqliga aan markaa ka fahmayno wa hada almacnaa macnahan taaratan mar ama goor yakuunu wuxuu ahaanayaa muwaafiqan mid waafaqsan lilafdi almantuuqi bihi lafdigii lagu dhawaaqay wa taaratan marna yakuunu wuxuu ahaanayaa macnihii mukhaalifan mid khilaafsan lahu lafdigii lagu dhawaaqay fain waafaqa haddaba haddii uu waafaqo alxukmu almaskuutu canhu xukumkii laga aamusay alxukm almantuuqa bihi xukumkii lagu dhawaaqay haddii uu waafaqo oo isku xugum ay noqdaan fa huwa kaas waxaa lagu magacaabaa mafhuum lmuwaafaqa waa mafhuum lmuwaafaqo ka xukmi lmaai sida biyaha xukumkoodii oo kale idaa kaana hadday yihiin biyihii akara min qolatayn laba qolood wax ka badan fii mihaalina saabiq tusaalaheenii hore inoo soo dhaafay faina xukmuhu xukumkiisu biyahaas alladii kaasoo lam yatacarad lahu uusan u banbixin annasu naskii manaa xadiikii uusan tilmaamin waladii kaasoo fahimnaahu aan ka fahana minhu naskii biwaasitati caqli inagoo caqliga usii marayna muwaafiqun wuu waafaqsan yahay lilxukmi almanduuq bihi xukumkii lagu dhawaaqay wa huwa kaasina xukmu lqolatayn labada qoladood xukumkoodii wey waayahay mualifku wuxuu yidhi horey waxaan usoo xusnay in mafhuumku uu yahay macnaha laga faa'idaystay lafdiga laakiin xagga luqada aan loga faa'idaysana xagga caqliga aan oga faa'iidaysanay macnaha luqadu nama tusinayso macnahan ee xagga caqligeenna ayaan ku garanaynaa mafhuumkii haddaba macnahaas mafhuumka aan ku magacaabonay ayaa marna wuxuu noqonayaa mid waafaqsan lafdiga lagu dhawaaqay macnihiisi marna wuxuu noqonayaa mid khilaafsan oo ka duwan lafdiga lagu dhawaaqay macnihiisi labada mid weyaan macnaha mafhuumka ee lafdiga aan ka fahmayno laba mid weeye lafdiga mantuuqiisa inuu waafaqsan yahay xagga macnaha ama inuu ka duwan yahay haddaba haddii uu waafaqsan yahay lafdigan macnahan aan ka fahanay lafdiga haddii uu waafaqsan yahay xagga xukumka lafdiga lagu dhawaaqay manduuqa ka waxaa la yhahda mafhuum muwaafaqa ama haddii siduu mualifku udhiga aan u dhigno xukumkii laga aamusay oo mafhuumka ahaa haddii uu waafaqsan yahay xukumkii lagu dhawaaqay ee manduuqa ahaa waxaa lagu magacaaba mafhuum lmuwaafaqa hadduu khilaafsan yahy ka duwan yahna waxa la dhaha mafhuum lmukhalafa dibuu mualifka sheegi doonaa waaya waxaa kaloo mafhuum lmuwaafaqa lagu tacriifiyaa almacna almafhuumu min allafظ aladi yuwaafiqu xukmahu xukma almanduuq fi اlijaabi wاsalb yani waa macnaha laga fahmaya lafdiga kaas oo xukumkiisu u waafaqsan yahay xukumka manduuqa lafdiga lagu dhawaaqay xukumkiisu waafaqsan yahay xagga sugitaanka ama xagga diidmada almacna almafhuumu min allafظ aladi yuwaafiqu xukmahu xukma almanطuuqi bihi fi اlijaabi wاsalb waaya tusaalahaan ku fahmaynaa horey waxaa noo soo dhaafay xadiikii ahaa idaa balaga almaau qulatayn lam yaxmil alkhabar waxaan idhaha xadiidka manduuqiisu waxaa weeye biyuhu hadday gaadhaan qullatayn inaysan nijaasada xambaareen kaasi waa manduuq haddaba hadday biyuhu ka badan yihiin qullatayn xukunkoodu muxuu noqonayaa waa mafhuumkii kaas waxaan ka fahmaynaa haddii biyuhu ay qullatayn ka badan yihiin min baabi awla inaysan nijaasada xambaareen min baabi awla inaysan nijaasada xambaareen haddaba kaas waxaa la mafhuum muwaafaqa mafhuum muwaafaqa la dhahaao waxa weeye naskii ayaan ka fahmayn caqligaan kaga garanay isla markaa xuumkii mafhuumkan iyo xuumkii manduuqa ayaa iswaafaqsan xuumka manduuqa wuxuu ahaa biyuhu hadday qolatayn gaadhaan inaysan nijaasadii xambaareen hadday ka badan yihiinna inaysan nijaasadii xambaareen marka mafhuumkii wuxuu waafaqay aragto manduuqii waafaqay xagga xuumkii waafaqay waa macno waa xuum kaas mafhuum muwaafaqada ah. mafhum mukhalafa waxaa noo iman doonta inuu cagsi ku yahay manduuqii oo macnihii uu tusinaya manduuqa lidkiisa ama cagsigiisa u markaa una tusinayo way noo iman doonta haddaba mafhuumka la yihahdo mafhuumulmuwaafaqa ah ayay culamada usuuliyiinta u qaybiyaan laba qaybood faxwa alkhiaab iyo laxnu lkhiaab faxwa alkhiaab iyo laxnu lkhiaab waxaa kaloo dhahaan oy aad u isticmaalaan mafhuum muwaafaqa awla iyo mafhuum muwaafaqa oo musaawi ah inuu mafhuumku waafaqo noqdo awlo mid ka sii mudanba xukumka kaga sii awlaysan iyo inuu musaawi noqdo oo xukumkii yani mantuuqa uu la sinaado oo yani siman yihiin uusan kaga awlaysna xukumkii haddaba faxwa alkhitaab waa maxay waa mafhuumka xukumka kaga mudan ee kaga sii awlaysan mantuuqi haddaan egno mantuuqa iyo mafhuumkan muwaafaqada ah waxaaba xukumka ku sii mudan oo kaga sii awlaysan oo kaga sii xoog badan kan mafhuumka muwaafaqada manduuqa saab kaga simada maxuumkii waa sida hadda miaalka hadda aan tilmaamayna biyuhu hadday qolatayn ay gaaraan qolatayn ay yihiin haddii nabig alay slam uu ku tilmaamay inaysan nijaasada xambaareen min baabi awlaa haddii laba qolatayn ay ka badan yihiin oo maalan toban qolatayn iyo biyo maxaan ku dhahay mustabxiroo badan iyo biyihii balyada ku jiray iyo webiyadii min baabi awlaa inaysan markaa nijaasada xambaareen hadday qolatayn ba aysan xambaareen wixii ka sii badanna min baabi awlaa taas waa mafhuum muwaafaa oo min baabi awla waxaa kaloo la dhahaa faxwa alkhiaabna waa la dhahaa waaya miaal kale ilahi subxana wa tacaala wuxuu naga reebay inaan labada waalid uffin ku dhaafin falaa taqul lahuma uffin tafiifkii ba haddaba ayaddu ay xaaraamaysay waa mantuuqi ayadda taxriimu tafiif mafhuumku waa maxay waalidki in loo gacan qaado in waalidkii loo gacan qaado ayaaba ka sii mudan in tafiifkii oo uf in lagu dhaho taasaaba ka sii xaaraansan oo ka sii xun maxaa yaele macnihii ku jira ee idaaga ah dhibka ah ayaaba tani kaga sii xoog badanta dhibka kaga sii badanya marka kana waxaa la dhahaa faxwa alkhitaab ama mafhuum muwaafaqa oo min baabi awla ah nooca labaad waxa way laxnu lkhitaab oo waa maxay waa haddii xuumkii mafhuumku iyo xuumkii mantuuqi ay siman yihiin maa kana alxukmu fii mafhuum اmuwaafaqa musaawiyan lixukmi almanطuuq wula simay hadda way siman yihiin mafhuumkii manduuqi agga xukumka ku siman yihin midkood mid kale kagama mudno xukunkii mitaalkiisu waa maxay ilahi subxana wa tacala wuxuu inaga reebay xoolaha xoolaha agoonta inaan cunno ilahi wuxuu yihi in aladiina yakuluuna amwaal اlyataama ulma inamaa yakuluuna fi buطuunihim naara waaya goodiga adag baa loo goodiyey dadka waxa w xoolaha agoonta cuna haddaba hadduusan qofkii xoolaha cunin ka waran ee oolihii uu gubo oolihii agoonta haduu gubo ama uu si kale ku islaafiyo ku burburiyo isagoo cuninba taasina waxaan leenahay waa musaawi way la mid yani ma kala dhacan inuu cuno iyo inuu burburiyo waa isku mid waa isku xukun aayaddan waciidkeeda buu soo gelaya asna in aladiina yakuuluna amwaala alyataama ulman umuu soo gelayaa waa mafhuum haddaba aayadda aan ka fahanay aayaddii macnihi aan ka faaidaysanay manduuqahayd ayuu la xugun yahay isla marka way siman yihin waa musaawi midkood mid kale xugun kaga mano kaas waa mafhuum muwaafaqa oo musaawi ah waxaa la yidhahdaa laxn khiaab laxn khiaab kii horena faxw khiaab laxn khiaab waxa lagu magacay mataqaanaa kelimada laxni asal ahaan fi luga alcarabiya waxa wey waa macna waa macna waa kuu ilahi yidhi walaa tacrifannahum fii laxni اlqowl yani waxaad ka garan doontaa munaafiqiinta fii laxni اlqowl yani hadalka ay ku dhawaaqayaan macnihiisaad ka garan doontaa inay munaafiqin yihiin marka maadaama ay isku macno yihiin ayaa laxnal khiaab lagu magacaabay kaa kalena faxwa we faxwa waxa wey ujeed kelimada faxwa fi luga alcarabiya waxa weyaan ujeed ujeedka khiaabka marka kaasina waxa weeye waa min baabi awlaa ida khaalaf hadduu khilaafo alxukm maskuud canhu xukumkii laga aamusay alxukm manduuq bi xukumkii lagu dhawaaqay fahuwa kaasina mafhuum mukhalafa mafhuumkii mukhaalafada weeye wadalika miaal ka xukmi lmaai biyihii xuumkoodii weeye idaa kaana haddii biyahaas yihiin aqala kuwa ka yar min qolatayn laba qoladood fii miaalina asaabiqi tusaalaheeni hore noo soo dhaafay faina xukmuhu xuumkiisu biyaha xuumkooda alladii kaasoo sakata canhu nasu nasku ka aamusay waladii kaasoo fahimnaahu aan ku fahanay biwaasita alcaqli caqliga inagoo usii marayna wahuwa kaan ka fahnin uu yahay tanajusulmaai biyihii inay nijaasoobayaan mukhaalifun khilaafsan yahay lilxukmi xukumka alladii kaasoo nutqa bihi lagu dhawaaqay wahuwa asagu anahu laa yanjus insa nijaasoobayn weeye waayahay wlimafhuumi muhaalafati mafhuumkii mukhaalafaduna aqsaamun qaybo ayuu leeyahay walilcamali bihi in lagu camalfalana shuruudun shuruudba u sugnaatay shuruuddaasoo tutlabu laga dalbi doono fi lmutawalaat kutubaha dhaadheer waaya mualif markas hadle mafhum muwaafaqa ayuu halku tilmaamay mafhum lmukhaalafa mafhum lmukhaalafa wuxuu ihi haddii xukumkii laga aamusay ee mafhuumka ahaa uu khilaafo xukumkii waxaa weeye manduuqa oo way kala duwan yihiin bay isku yihiin ka laga hamso xukumkiisa iyo ka lagu dhawaaqo xukumkiisa way kala duwan oo cagsi bay isku yihiin kaas waxaa la yidhahda mafhuum lmukhaalafa bal u fiirso mafhuum lmuwaafaqa horey waxaan usoo nidhi waa xuumkii maskuut canhu kii laga aamusay waa wuxuu waafaqsan yahay kii lagu dhawaaqay kana waa cagsi waxa weeye xuumkii laga aamusay wuxuu khilaafsan yahay xuumkii lagu dhawaaqay mafhuum lmukhaalafa la yidhahda buuri waxaa kaloo lagu tacriifiyaa almacna almafhuumu min allafظ aladi yukhaalifu xukmahu xukma almanduuq almacna almafhuum min manaha lafdiga laga fahmay alladii yukhaalifu xukmuhu xukm lmanduuq kaasoo xukumkiisu khilafsan yahay xukumka manduuqa sidana waa lagu tacriifiyo waxaa kaloo lagu tacriifiyaa ihbaatu naqiidi xukmi lmanduuq lilmaskuuti canhu kii lagu dhawaaqay xukumkiisii lidkiisa in loo sugo lilmaskuuti canhu kii laga aamuso bimacnaa lafdigan lagu dhawaaqay macnihiisa lidkiisa waxaa loo sugaya lilmaskuuti canhu kii laga aamusa waaya tacriifaadkaas o dhan wa isku dhow yihin macnahooda isku mid umu noqonaya Ehm, miaalkiisu waa maxay biyihii haddii ay ka yar qullatayn xukunkeedu waa maxay xadiikii aan soo tilmaanay idaa balqa almaa qullatayn noomuna sheegin haddii biyuhu qullatayn ka yar yihiin noomuna sheegin xagga luqada muusan nooga sheegin muusan dhihin haddii biyuhu qullatayn gaadhaan nijaasadii eh, ma ambaarayaan hadday ka yaryihiin nijaasadii waa xambaarayaan muusan dhihin wuxuu yidhi qullatayn gaadhaan nijaasada ma xambaarayaan hadda waa yahay qullatayn gaadhin xukunkeedu muxuu noqonayaa nasigu ka aamusay kaas haddaba innagaa caqligeena ku fahmayna maadaama uu nabig ala slam yidhi haday biyuhu qolatayn gaarhaan nijaasada ma ambaarayaan haddaysan qolatayn gaarin in he nijaasaday ambaarayaan saasaan ka fahmaynaa kaas haddaba waxau noqonaya mafhuum almukhaalaa ayuu noqonaya mafhuum almukhaalafa ayuu noqonaya caqligeena aan ku garanay u fiirso in macnahan mafhuumka ah uu khilaafsan yahay manduuqi mantuuq wuxuu ah biyuhu hadday qolataan gaadhaan nijaasadii ma xambaarayaan mafhuumku wuxuu noqday hadday biyuhu ayna qolataan gaadhin nijaasadii wa xambaarayaan u fiirso nijaasadii wa xambaarayaan nijaasadii ma xambaarayaan lid bay isku yihin lid bay isku yihin waa xuumkii maskuudka lid buu ku yahay xuumkii mantuuqa haddaba kaas waxaa la la dhahaa mafhuum la yidhaahdaa amtilo noo imaan doonta mualifku wuxuu noo sheegay mafhuum almukhalafa inuu qaybo kala duwan leeyahay islamarkaana uu shuruud leeyahay laakiin kitaabkiisa shuruuddaas muuna inoogu sheegin haddaba bal insha allahu tacaala aan waxoogaa ka tilmaano horta aan ku horeyna shuruuddiisa mafhuum mukhalafa shuruud buu leeyahay shuruuddiisa waxaa ah, in anlaa yakuuna almaskuutu canhu awlaa bilxukmi min almanduub in kii laga aamusay uusan xukumka kaga awlaysnayn usan xukunka noqonin mid kaga mudan kii lagu dhawaaqay maalkiisuna waxa weeye falaa taqul lahuma uffin falaa taqul lahuma uffin hadda yani laga fahmi mahayo inuu bannaan yahay darbigii la yufham minhu jawaaz darb maxaa yeelay darbigan laga aamusay ayaa taxriimkii kaga awlaysan tafiifkii haddaba aayaddan ilahay uu yidhi falaa taqul lahumaa uffin labada waalid ha ku dhihin uffin ha ku dhihin lima kahashaa ku dhihi ma dhihi karro waxaan ka fahmaynaa darbigii inuu bannaayah maxaa yeelay shardi baa la waayey oo ah in uusan mafhuumku uusan kaga mudnayn xuumkii manduuq oo hadda darbiga ayaaba xuumkii taxriimka kaga sii mudan manduuqii oo ah tafiifkii isagaaba kaga sii mudanba marka kan ma soo gelaya mafhuum almukhaalafa ma soo gelaya maadaama mafhuumkiibuu kaga mudan yahay xuumkii manduuqa kaasi waa shardi shuruuddii waxaa ka mid ah inaan looga jeedin mubaalago anlaa yakuuna uriida bihi mubaalaga inaan mubaalaga looga jeedin lafdigii maala qowlka ilahay uu yidhi markuu munaafiqiinta ka hadlayay istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum qowlka ilahi u yidhi haddaba in tastakfir lahum munaafiqiinta nabiga hadda u dembi dhaaf weydiiso sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allahu lahu ilah u dembi dhaaf maayo haddaba cadad baa meesha la sheegay waxaa laga fahmayaa haddii uu ka badaya nabiga alayhi الsalaaة wasalaam cadadkaas oo maala boqol jeer uu istikfaar weydiiyey munaafiqiintii iloo dambi dhaafay maya maxaa yeelay cadadkan sabciina mara waxaa loga jeeda mubaalago ee loogama jeedo xaqiiqan loogama jeedo toddobaatan jeer carabtan wuxuu isticmaashaa sabciin yani limubaalaga cadadkaas mubaalaga u isticmaalaa toddobaatan jeer haddii aad dambidhaaf weydiiso loo dambidhaafi maayo macnaha haddaad si kasta dambidhaaf u weydiiso loo dambidhaafi waayo marka laa mafhuuma huna wax mafhuuma halkan aayaddan ay leedahay ma jirto waaya kaasina waa shardi asna waxaa shuruudda ka mid asna anlaa yakuuna kharaja mahraj alhaalib anlaa yakuuna almanduuqu kharaja mahraj alhaalib manduuq inuusan u soo bixin inuusan yani mahraj alhaalib usan soo bixin oo macnaha aan loo isticmaalin lilhalaba hadduu haddaba mahraj alhaalib uu u soo baxay lagu camal fali maayo oo mafhuum ma leh haddaba laa mafhuum ma lahu wixii kharaja mahraj alhaalib yani haalib ahaan u soo baxay mafhuuma leh miaalkiisna waxa weyaan qowlka ilah yuhi warabaa'ibakum allati fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihin markuu ilah ka hadlay dumarkii muxaramaadka wuxuu ku daray gabadhii rabiibada ahayd ee weliba ninka yani gabadha qaba xaaskiisa ay dhashay ee dhabtiisa ay ku soo kortay bimacnaa asagu uu barbaariyey uu koriyey aayaddaasi yani waxay ku qayday u fiirso warabaa'ibukum allati fii xujuurikum dumarkii waxaa weeye aad qabteen hablaha ay dhaleen ee idinku aad soo koriseen eed soo tarbiyayseen guryihiinna ku noolaa haddaba waxaa laga fahmayaa gabadhaa rabiibada ah ee islaantaadu ay dhashay ee nin u dhashay haddii adu aadan soo korinin oo ay guri kale ku soo kortay inay xalaal kuu noqonayso maya haddaba waayo qaydkan maxaa loo sheegay fii xujuurikum maxaa loo sheegay warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum maxaa loo yidhi loo dhihi warabaa'ibukum maxaa loo dhihi waxa soo baxday baa layidhi kharaja mahraj alhaalib sida haalibkaa la tilmaamaya oo inta badan xaaskaaga gabadhay dhashay ama inantay dhashay adaa soo korinaya oo gurigaaga ku noosha marka saasaa loo sheegay ee macnaheeda ma aha inay qayd tahay oo mafhuum mukhaalafa laga qaadanayo gabadhii haddaysan gurigaaga ku soo markaa aad guursan karto gabadhii xaaskaaga dhashay waaya kaasina waxa w ma kharaja mahraj alhaalib laa mafhuuma lahu waay aayad kale tusaale kale qaadano ilahi wuxu uhi ya ayuha aladiina amanu laa taakulu riba adcaafan mudacafa war ribadaa culinu ilah yidhi adcaafan xaalay tahay mid la labanlaabay oo mudacafatan lasii labanlaabay yani ribo badan ha culinu ilah yidhi ah. yani waxaa laga fahmaya ribada yarta in la cuni karo haddaysan mudaacaf hayn oo labanlaabin in la cuni kara miyaa laga fahmaya ayadda maya kharaja mahraj alghaalib weeyaan ribada tayada yar iyo tayada badan waa xaaraan laakiin aayaddan adcaafan mudacafatan waxay tilmaamaysaa kharaja mahraj alghaalib saasay u badnaayeen jahiliyadu oo ninkan waa ninkan lacag deyminaya dabeetna wakhtigii muddadii u ku bixina hadii la gaaro oo wuxuu leeyahay ima an turbi wa ima an tafi in lacagtii inaad eh, bixiso wa ima inaad markaa aan badiso oo lacagtii aan kugu daro wax kale markaasuu muddadii u kordhinaya lacagtiina u kordhinaya haddana hadduu bixin waaya muddadiina u kordhinaya lacagtiina u kordhinaya hadduu bixin waaya muddadiina u kordhinaya lacagti marka adcaafan mudacaafay noqonaysa taasuu ilahi tilmaamaya marka لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة هذا آيادا خرجت مخرج الغالب أضعافا مضاعفة خرجت مخرج الغالب إيه مفهوم ماله ولقى قادم معي هذه أضعاف مضاعفة إذا نهاية ربادي إن لعوني كرو شرطك الصدحات وحوي ألا يكون المذكور بالحكم خرج جوابا لحادثة أو واقعة معينة إن وحي حوم كاللو الشيء ومركا أوصن ku imaanin jawaab loo jawaabayo qof saa'il ah ama dhacdo mucayana ah uu nabig alay slam kaga jawaabay maala nabig alayh wasalaam eh, haddii la weydiiyo hal fi lhanami saa'ima dabcan su-aashan sidaas uma dhicin oo nabiga lama weydiinin laakiin hadday dhacdo maalan oo la dhaho maalan hal fi eh, lhanami asaa'imati zakaat arigii macnaha foofayey wax zakaa miya ku waajibaysa o nabigu dhaho markaa nacam taas macnaheedu maaha arigii la quudinayey inaysan zakadu ku waajibaynin mafhuum ma yeelanayo waayo xuumkan ma u soo bixin linafyi alxukmi cala almacluufa yani macluufadii neefkii la quudinayay in xuumkii laga nafyiyo uma soo bixine waxa weya wuxuu ku yimid un jawaab khaas ahoo oo yani nabig alayh salaam la weydiiyey xuumkii saa'imada oo marka uu ka jawaabay alaad u fiirso marka wixii jawaab fii macrad jawaab uu nabig alay slam shay kaga jawaabay shaygaa mucayanka ah mafhuum ma yeelanayo ila nabig alay slam calaa qadri su'aal buu ka jawaabaya su-aashii la weydiiyey buu ku jawaabaya qadarkeeda marka la dhihi maayo waxaa nabigu tilmaamay alayh salaam ee jawaabta uu ku sheegay ayaa mafhuum laga qaadanayaa waaya intaasay naga filaadaan baan isleeyahay shuruuddii mafhuum lmukhaalafa wuxuu u qaybsamaa ilaa shan qaybood mafhuum الصifa iyo mafhuum الshar iyo mafhum اlghaya iyo mafhum اlcadad iyo mafhum اlaqab mafhuum الصifa iyo mafhuum الshar mafhuum اlghaya iyo mafhuum alcadad iyo mafhuum اlaqab shantaa qaybood ayaa loo qaybiyaa shantaas afar ka mida unbaa xujo ah midna xujo maaha waxa weeye kan u dambeeyaha mafhuum laqab xujo maaha saan tilmaami doona insha allahu tacaala lakiin afartan kale mafhuum الصifa iyo mafhum الshar iyo mafhum اlcadad iyo mafhuum alghaya kuwaasi waa xujo mafhuum الصifa waa maxay xukumkii ayaa waxaa lagu xidhayaa sifo ka mid a sifaatii daada yani shayga iaadkiisa mid kamid a ah ayaa xukunka lagu xidhaya marka taas waxay tusinaysaa maadaama sifaadkiisa sife kamida ah lagu xidhay in markaa xukumkii eh, uu ka duwan yahay markii sifadaas la waayo haddii sifadaa la waayo in xukumkii la waayo maadaama sifada lagu xidhay xukumkii waxaa laga fahmayaa haddii sifada la waayo in xukumkiina la waayo kaas waa mafhuum mukhaalaf miaalkiisa waxa wey nabg ala slam wuxu hi fii saa'imati alghanami zaka ariga foofa zaka ku waajibaysa haddaba nabig ala salaam arigii sifaadkii sife ka mid ah ku xidhay oo wuxuu saaim uu waxaa laga fahmayaa neefkii aan foofaynin ee guriga lagu hayo ee guriga lagu quudinayo ama calafka xerada lagu keenayo ee ninkani waxa wey kharash iyo tacab u galay inaysan sakadii ku waajibaynin waa mukhalafa mafhuum if waliba kasi ah mafhuum mukhalafa waliba nooca mafhuum if ah waaya mafhuum shar mafhuum shar waxa weyaan xuunkii in lagu xidho hay laba hay baa isku xidhaya ayadoo la isticmaalaya kelimada in iyo adawaat shardiga kale adawaat har mid ka a ah, sida in iyo idaa iyo wixii la midka ayaa la isticmaalaya oo hay baa hay kale xuumkii lagu xidhaya marka waxaa laga fahmayaa haddii hardigaa la waayo in uumkii la waayo haddii hardigii la waayo in xukumkii la waayo miaalkiisa waxaa wey ilahi wuxuu yihi wain kunna uulaati xamlin faanfiquu calayhim dumarkii la furay hadday uur leeyihiin nafaqeey biila hadaba meesha shardi ba yaala wain kunna shardi baa loo xidhay dumarkii hadday uur leeyihiin biilu ilahay dumarkii aad furteen mafhuumulmukhaalaf waxa wey haddaysan uur lahayn in hee inaan la biilayn wax biila inaysan mutiysanayn gabadhii aad furtay uur kuu lahayn inaysan nafaqa kuu lahayn ayaa ayadda laga fahmaya ilan ayaddu shardi bay xidhay wain kunna ulaata xamlin faanfiqu calayhim marka mafhuumu shardi waxaa weeyaan ee mafhumulmukhaalaf ah haddaysan uur lahayn inaysan nafaqa lahayn inaan xaqu lahayn inay tahay mooyaan rajciyo marka hadday rajciyo tahay laq rajciya de isku waafaqsan yihin taa ijmac ku baxday oo adilo kale ayaa markaa nutusinayo in markaa nafaqa ay leedahay lakin haddaysan rajciye ahayn oo talaaq rajci un ahayn talaaq baa'in uu yahay saddexdii lagu furay marka wax nafaqa ay leedahay ma jirto ayadaas laga fahmaya waayahay miaal kale haddaan soo qaado ilah wuxu uhi faman kana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ilahay wuxuu u rukseeyey laba qof in ay afuraan bisha ramadaan waa qofkii musaafirka iyo qofkii hee xanuunsanaa hardi bu ilah isticmaalay faman kaana waa min adawaati shar faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra waa ismi shar man haddaba waxaa laga fahmayaa haddii qofkii musaafirna uusan ahayn isla markaas uusan xanuunsanayn in bishii ramadaan hee uusan rukso u lahayn inuu hee afuro waa mafhuum almukhaalafa oo waliba mafhuum shari ah xukumkii shardiga haddii la helo wuu sugnaanaya haddii shardiga la waayana meeshuu ka baxaya mafhuum اlghaaya muxuu yahay mafhuum اlghaaya waxa weya an yucallaqa alxukm cala buluuغi ghaayati bikalimatin xata aw hayriha in xukumkii lagu xidho haayo gaaritaankeed iyadoo marka la isticmaalaya kelimada xataa iyo wixii la midka xataa ilaa iyo adawaadka tusiya haayada tusiya haaya lagu xidhaya yool baa xukumkii lagu xidhaya macnaha yoolkaas iyo haayadaas hadday jirto xuunkii wuu jiraa haddii haayada la waayo ama haayada wixii ka dambeeyana xuunkii ma jirayo ilaa haadi haaya iyo xuunkii jiraya laakiin haayada wixii ka dambeeya xuunkii ma jirayo miaal haddaan soo qaadano ilahi wuxuu uhi fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayraha gabadhii haddii uu ninkii uu furo oo macnaha saddex ku furo laba dalqadoo hore ilah aayadihii hore ku soo sheegay aalaaqu maratan tan waa daladii saddexaad marka fain allaqahaa yani haddii dalqadii saddexaad uu furo gabadhi falaa taxilu lahu xalaal u noqon maysa xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa nin kale ay ka guursato markaa bal hadda u fiirso xuunkii waxaa lagu xidhay haayo oo ah xataa tankixa zawjan hayraha macnaheed waxaa weeye haddii gabadhaasi nin kale ay guursato uu saddex ku furay oo ninkaa haddana uu soo furo oo cidda tirsato waxaa weeye marka weliba is arkaan ninkaas waxa wey marka xalaal bay u noqonaysaa xataa tankixa zawjan hayraha intaa waa ka xaaraam xataa ma guursan karo ma mehersan karo dib uma mehersan karo hadii ciddada tirsato ilaa nin kale ka guursato weliba ninkaa is arkaan oo uu furo ay ka ciddada tirsato haddaba waxaa laga fahmaya aayaddan haddii ninkii kale way guursato oo ninkaa kale is arkaan oo uu furo ay ka cidda tirsato inay markaa hee bannaanta ninkii kale zawjkeedii hore ee saddexda ku furay inuu markaa guursado haddaba xukunkii wuu sugnaanaya ilaa haadi lhaaya haayadaas sugnaanaya laakiin wixii haayada ka dambeeya xukunkii wuu isbedelaya waaan ka fahmayna wixii ka dambeeya guurkaas ninkaa dambe u guursaday inay ninkeeni hore u bannaananayso miaalka haddaan soo qaadan wakuluu washrabu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr ilahi wuxuu ihi dadkii soomayey habeenkii cuntadii iyo cabitaanka waa idiin bannaanya ilaa fajrku ka dilaaco xataa yatabayan lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad waxaa laga fahmaya haddaba fajarka mar haddii la gaadho oo fajrka u dilaaco in he cuntadii cabitaanki inay xaaraan noqonayaan oo qofkii isan u bannaanin wax cuna iyo winu xaabatoona laakiin inta ka horreysa way bannaantay haddaba mafhuum mukhaalaf waa maxay weliba eh, eh, mafhuum ulghaaya ah wixii ka dambeeya haayadaas oo ah markii fajarka la gaadho inay cuntadii iyo cabitaankii xaaraan noqonayaan oon markaa la cuni karin waa mafhum mukhaalaf mafhuum ulcadad baa isna jira mafhuumkii tirada waxa weye in xuumkii lagu xidho cadad oo markaa wixii cadadkaas aan ahayn xuumkii ma soo gelayn oo ma bannaano maala wuxuu ihi azaaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda gabadhii zaaniyada ninkii zaanigaas waxaad ku dhufataan ood ku karbaashtaan boqol jaldi boqol karbash ku dhufta marka boqol haddii la yidhi waxa laga fahmaya in hee wax boqol ka badanna aan lagu dhufanayna xaaraanta in boqol ka badan lagu dhufto wax boqol ka yarra aan lagu dhufanayna oo ay xaaraan tahaydna in sagaashan la la sayro bal ninkan ninkan zaaniga ah gabadhan zaaniyadda ah waxaa loo yar naxariisto baabka raxmada loo ha lagu dhufto ma jirto wax boqol ka yar laguma dhufan karo ka badanna laguma dhufan karo labada waa xaaraan miata jalda waa mafhuum alcadad ilahay wuxuu u sheegay tirada uu sheegay lagamana badin karo lagamana yarayn karo waaya iyo xadiidka nabigu yuri alayhi salam idaa walaqa kalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilu he sabcan hadduu eygu afka geliyo weelkii toddoba jeer meedhu waxaa laga fahmayaa haddii waxa weeye eygii mar weelku afku geliyo oo weelku nijaaseeyey toddoba jeer ka yar inaan hee inaan la meeri karin todoba jeer lagama yaran karo hadaad ka badanaysa aday ku taalla hadda ziyaadada ku diidi mayno waa zaada khayran hadaad sii nadiifinayso toban jeer aad meerayso laakiin toddoba horta kama yaran karti toddoba weliba middood ay tahay waa ixdaaha bituraab waaya mafhuum laqab waxa weeye waa in xukumkii lagu xidho ismi jaamid ah oon sifa aan ahayn ismi aan mushtaq ahayn baa xukumka lagu xidhaya marka ama laqab ha ahaado ama kunya ha ahaado ama ismi jaamid ha ahaado kaasi mafhuum mukhaalafa ma leh maalan ilahi wuxuu uhi muxammadun rasuulu ullah muxamed ism waxaa ilaahay subxana wa tacala ku tilmay rasulka ilahay uu yahay marka yani macnaheedu ma aha inuu muxamed rasuulka ilahay keliguu yahay haddayaan dhahno mafhuumul mukhaalafaan qaadanayna hadda waxaa ka laazimaysa in rususha kale he risaaladaan ka reebno dhahno rasuul kale oo nabi muxamed ahayn mama jiraba maxaa ilahi wuxuu uhi muxamadun rasuulullah muxamed waa rasulka ilahi taa macnaheed waxa weeye qof kale inuusan nabiba ahayn rasuul ahayn marka ambiyadii kaleo dhan inaan risaaladii ka nafyino ayaa meesha ka laazimaysa taasna waa macnan baatil ah haddaba mafhuumka laqabku sax maa usuuliyiintu ma deliishadaan waayaha lagu camalfali maayo laakiin mafaahiimta kale ee afarta ah mafhuum alcadad shard sifo iyo haayo intaaba waa lagu camalfalayaa waana xujo marka intaasaan cashirka lagu soo koobaynaa wallahu tacala aclam sal allah wslm ala nabina mxamed alxamdu lilah rb alamin